محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waa casharkii kow iyo tobnaad wuxuuna ku saabsan yahay baab alcawaamil adaakhilati cala almubtada'i walkhabar cawaamisha gasha mubtadaha khabarka alcawaamil adaakhila cala casharadii hore waxay ku saabsanaayeen kuwan ka horreeyey kuwa ugu dambeeyey marfuucaat alasmaa asmaada la rafciyo marfuucaat alasmaa waa toddobo alfaacilu wanaa'ibuhu walmubtada wakhabaru asbukaana wakhawaatiha wakhabaru ina wakhawaatiha iyo taabicu lilmarfuucu afara annactu walcadfu waltawkiidu walbadel faacil baa ugu horeeyey waxaa la yidhahdaa alism almarfuuc almadkuuru qablahu ficlu waa daahir yomunmar daahirkiisuu lixdii ismi ee baabu macrifati calaamaati licraab inagu soo martay mid ka mida inuu noqdo w mudmarkiisuna labiyo toban w darabtu wadarabnaa wadarabta wadarabti wadarabtuma wadarabtum wadarabtuna iyo wadaraba iyo wadarabat iyo wadarabaa iyo wadarabu iyo wadarabna kadib wuxuu galay annaayib can alfaacil waa alismu almarfuuc aladii lam yudkar macahu faaciluhu ficil maadi iyo ficil mudaaric keliyaa qaata maadiga awalkaa loo godaa qabla akhirkana oo la hoos dhigaa mudaaricana awalkaa la godaa qabla akhirkana oo la kor dhigaa daahir iyo mudmar buu qaybsamaa daahirkiisu waa daahirkii faacilka oo kale mudmarkiisuna waa mudmarkii faacilka labayo tobanka ah daribtu wadaribna baa oranaysa kadib almubtada walkhabar buu soo galay almubtada walkhabar mubtada waxaa la yidhaahdaa alism almarfuuc alcaari can alcawaamil alafdiya waa ism la rafcinayo oo ka qaawan caamil lafdi ah cawaamishu waa lafdiya macnawi cawaamisha macnawiga ah ee caqliga lagu garanaya laguma hadlo mubtadaa marka camilka ku camalfalaya waa camil macnawiya magaciisana waxaa la yihahdaa alibtidaa khabarna waa alism almarfuucu almusnadu iley waa ismi la rafcinayo oo mubtadaa xaggiisa loo tiiriyey mubtado waa daahir iyo mudmar daahirkiisu lixdiisba mid ka mida inuu noqdo wey mudmarkiisuna labayo toban weeye waa damaa'ir munfasila labayo munfasila ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum huna khabarkuna waa laba mufrad iyo hayru mufrad mufradkiisu waa lixda ismi mid ka mida inuu noqdo oo ahayd alism mufrad iyo jamcu tagsiir iyo jamcalmun saalim iyo jamclmudakr saalim iyo thaniyas waa alkhamsa hayrulmufradkuna waa afar aljaaru walmajruuru waldarfu walficlu maca faacilihi walmubtadacu maca khabarihi intaa hadda wuxuu gelayaa abwaab la yidhaahdo alabwaab alcaamila ala mubtada alcawaamil aldaakhila cala almubtada'i walkhabar waa cawaamil galaysa mubtadaiyo khabarka mubtadaiyo khabarkaiga galaya u fiirso cawaabishaana waxay khaas u yihiin mubtadaiyo khabarka bay galaan mubtada iyo khabarka markay galaan cawaamishan cawaamishan saddexda waa saddex kana waa khawaatuha ina waa khawaatuha dananta waa khawaatuha mubtadihii iyo khabarkii bay gelayaan horey ka gelayaan mubtadihi iyo khabarkii horey ka gelayaan laba shaqay ka qabanay cawaamishan iyay gelayaan mubtadaha iyo khabar markay galaan bay laba shaqa ka qabanayaan meeqa shaqay ka qabanayaan laba shaqo kan koowaad waxa weeye magacyada waa ka bedelaya mubtadaha mubtada la oran jiray soo maha khabarkana maxaa la odhan jiray khabar ma soconaysa waxaas waa laga bedelaya mubtadihii ismi bay u bixinayaan ism ismu kaana ismu inna waa la odhanaya khabarul mubtada baa u lahaa soo maha hada khabaru kana khabaru inna buu noqonay shaqada ugu horeysa ka qabtaan magacyadii ka bedelanaya mubtadaha ismu kaana ismu inaa loo bixinay khabarkuna maxaa loo bixinaya khabaru kaana iyo khabaru inna shaqada labaad ay ka qabanayaan waxa weeye ayaa ku camalfalay mubtadaha ayaa ku camalfali jiray ibtide abarkana mubtade soo maha mubtadaha ibtidaa ku camalfali jira khabarkana mubtadaa ku camalfali jira male hadda mubtadaha khabarka labada ayaa ku camalfalay labadaa xugun waa wadaagaan cawaamishan adaakhila cala lmubtada walkhabar mubtadihii khabarka markay galaan labada arrimood waa wadaagaan magacyada inay ka badashaan iyo inay iyagu ku camalfalaan labadaa shaqey ka qabsanaya laba xugun wadaagaan mid kastana wixii u gaara ayuu leeyahay baabulcawaamil adaakhilati cala almubtadai cawaamil ayuu u baab yahay adaakhilati galaysa cala almubtada'i walkhabar mubtada ee khabarka wahiya alaaatu ashyaaa saddex sheew kaana wa akhawaatuhaa wa ina wa akhawaatuhaa wadanantu wa akhawaatuhaa saddexda cawaamisha mubtadaiyo khabarka galaa waa meeqa saddex kaana wa akhawaatuhaa wa ina wa akhawaatuhaa wadanantu wa akhawaatuhaa kaana wa akhawaatuhaa wa ina wa akhawaatuhaa wadaananta wa akhawaatuhaa kaana iyo walaalaheed ina iyo walaalaheed danna iyo walaalaheed saddexdaa wey qaala wahiya alaaatu ashyaa kaana wa akhawaatuhaa wa ina wa akhawaatuhaa wadaananta wa akhawaatuhaa qaala fa amaa kaana wa akhawaatuhaa kaana iyo walaalaheed fa inahaa tarfacu lisma ismigay rafcisaa wa kaana wa amsa wa asbaxa wa adxa wadalla wabaata wasaara walaysa wamaa zaala waman faka wamaa fatia wamaa barixa wamaa daama kaana iyo walaalaheed horta daata ahaan waa afcaal kaana iyo walaalaheed ismina maaha xarafna maahana waa ficil maxay yihiin iyay yihiin marka la eego waa afcaal waa imisa waa inta aad ujeedid oo waa maxay waa nacam waa saddex iyo toban ficil saddex iyo toban ficil kaana amsa asbaxa adxaa dalla baata saara laysa sideed maa zaala wamaa fakka wamaa fatia wamaa barixa wamaa daama saddex iyo toban ficil tir waa saddex iyo toban ficil miyaad ka habaabaysa kaaniga akhawaadkeeda daata ahaan waa maxay afcaal tira ahaanna waa meeqa saddex-iyo toban ficil intaa waxaa kuugu xiga seebay u camal falaan mubtadahay khabarkay gelayaan mubtadahay ismiyay leeyihiin bay ka dhiganayaan khabarkana khabar ay leeyihiin bay ka dhiganayaan see u camal falaan mubtadaha waa rain ismiga waa rafcinaya abarkana waa nasbinay ilaa magacyadii waa ka bedelnaan mubtada mar haddii kaana meesha timaado mubtada ma ahaanay khabarkuna khabarul mubtada ma ahaanay marka muxuu noqonayaa noqonayaan eh, muxuu noqonaya ismu iyo khabaru ismiga marka way rafcinayaan khabarkana way nasbinay kaaniga akhawaadkeeda sa u camal ismiga way rafcinayaan khabarkana way nasbinay saddexda arrimood baa ogaatay marka saddex arrimood baa ogaatay kow kaanay akhwaadkeed xagga daatada waa ka afcaal labo xagga tirada waa ka saddex iyo toban saddex xagga camalka ismigay rafcinayaan khabarkana waa nasbinay kaana wa xagga daatada waa maxay afcaal xagga tirada xagga camalka ismiga ismiga hormar weliga la ismiga way rafcinayaan khabarkana nasbinay meela haysataa oo alla kugu ogyahay waay qaala faamaa kaana oo akhawaatuha kaana iyo walaalaheed fainahaa tarfacu lisma wa tansib alkhabar xukunkiibuu ka bilaabay daatadoodana waa afcaal kaana kaana u fiirso wahiya kaana toddobada hore waa isku macna wuu ahaaday wey saaray la macnayihiin kaana wuu ahaaday waamsa wuu ahaaday wa asbaxa wuu ahaaday wa adxaa wuu ahaaday wadalla wuu ahaaday wa wuu ahaaday wa saara wuu ahaaday toddobadaa waa maxay wuu ahaaday saarada ugu dambaysa la macnayihiin maxaa ku xigay laysa iyagay diidaysaa ma ahaanin wey laysa ma ah maxay ma ahaanin wamaa zaala saddex afarta isku xigtana waa isku macno wamaa zaala iyo waman faka iyo wamaa fatia iyo wamaa barixa afartaana waa isku macno waxa weeye kama zuulin yani suu ahaa iskama bedelin wamaa zaala maa zaala zaydun qaa'iman zayd kama zuulin inuu taagan yahay iskama dayn wamaa fatia iskama dayn wamaa barixa kama zuulin waman faka wamaa daama intuu saa yahay maadaama alamru kadalika arrinku intuu saa yahay maala maxaa kaana zaydun qaa'iman zayd wuxuu ahaaday mid taagan kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd qaa'iman mid taagan wa amsaa wuxuu ahaaday zaydun qaa'iman wa asbaxa fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana fa asbaxtum waxaad ahaateen wey binicmatihi biincaamihi nicmaynta oo alla idiin nicmeeye darteed ikhwaana walaalo wa adxaa wadalla wuu ahaaday mila qowlihi tacaala dalla wajhuhu muswaddan gaalka markii la yahay gabar baa ku dhalatay dalla wuxuu ahaanaya wajhu wejigii muswaddan mid madoobaaday dalla wajhu muswaddan wahuwa kadiim caraka laga buuxinayo dalla wuxuu ahaadan wajhu muswaddan wabaata wuu ahaaday wasaara wuu ahaaday walaysa ma ahaanin wamaa zaala kama zuulin waman faka kama zuulin waman fatia kama zuulin wamaa barixa kama zuulin wamaa daama kama zuulin intaa markuu ku siiyey ayuu wuxuu yidhi wamaa tasarafa minhaa iyo wixii iyada ka yimaada yacni u fiirso u fiirso saddex iyo tobanka ficilkaana iyo walaalaheed meeqa weeye tira saddex iyo toban ficil sooma saddex iyo tobanka ficil dee afcaashu maadi iyo mudaarici amar soo maaha iyagoo maadigu soo sheegay wuxuu yidhi waxaa la xugun ah oo ismiga rafcinaya khabarkana nasbinaya mudaarica iyo amarka anigu walaalaheed maadi ma ahayn amarkii mudaaricuna waa lami iyaguna sidoo kale ismiga rafcinaya khabarkana waa nasbinaya qaalayo wamaa wixii tasarafa kasoo ka tasarufa iska soo roga minha naxu kaana wayakuunu wakun kaana yakuunu waa mudaarici kun ahow wa asbaxa wayusbix wa asbix taquulu waxaad odhanaysaa kaana zaydun qaa'ima walaysa camrun shaakhisa wamaa ashbaha dalik kaana zaydun qaa'ima kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd qaa'iman mid taagan wa asbaxa wuxuu ahaaday walaysa ma ahaanin dhe camrun camar shaakhisan shukuusku waa isaguna istaagu ka agdhowyay soo shaksi qofka lama yidhaahdo ilaa hortaada ka muuqanaya mid wuu tegeyna waa la yaha mid tegey wamaa ashbaha dalik shakasa wuu tegeyna waa la dhahaa waayahay tusaalayaal buu ku siiyey maxaa igu ka haray kaana aan ku kala anbabaxnay kaanay walaalaheed waxaan kuu soo sheegay xagga daatada inay afcaal xagga tiradana inay saddex iyo toban yihiin xagga eh, camalkana inay ismiga rafcinaya khabarkana nasbinaya waa maadiya mudaaricooda iyo amarkooduna inuu la mid yahay oo sida kaana maadiga u camal falayo soo intaa kuma soo sheegin tusaalayaal baa kiimida waxa iigu kaa dhiman waaya icraabka kaana zaydun qaa'iman see u ciraabay waxaad odhanaysaa kaana de waa ficlu maadin waa iska taqaanaa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alciraab kaana adxaa kulli afcaal maadiya wey sida jaa aad u ciraabaysa oo kale aad u ciraabaysa iyo qaama zaydun waxaa odhanaysaa ismu kaana maxaa odhanaysaa ismu kaana arbada qaarkood kaana iyo saddex iyo tobankaa ficil iska xifdi afcaasha kale ku khaldaan faacil ayagoo yidhi baa arkaysaa zaydun faacil waxay adki jireen mogta qaama zaydun iyo jaa zaydun iyo daraba zaydun iyo zaydun faacilun la yidhaahdo mararkan maaha saddexiyo tobankan ficil faaciluma ahe muxuu yahay ism isma odhanaysa marka zaydun ismu kaana inta dambe ku durduri marfuucun bikaana wacalaamatu rifci damatu ahaahiratu cala akhiri lanu ismu mufrad qaaiman khabaru kaana منصوب بكان كان نصب سي وعلامة النسب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وليس ليس فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب عمرو اسم ليس فلس عمرو محاولة نساء اسم ليس انت كلو ضمبه دي مرفوع مرفوع مرفوع مرفوع waxaan ku soo baranay baa macrifati علامات الإعراب عمرو اسم ليس مرفوع بالليس وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وشاخصا خبر ليس مرفوع منصوب بالليس وعلامة النسب الفتحة الظاهرة على آخره وما أشبه ذلك قرآن كان دحقة أفكاسي كان يا ولا عليه كتشوغا يو اسم رفعنا خبر كان النصبنا هذا آية القرآن كان تسالين إن ظل وجهه ظل وجهه ظل فعل ماض مبني على الفتح لا ismu dalla marfuucun bidalla waclaamatu rafca damatu daahiratu cala akhiri ilaa inuu ismu mufrad suwadan khabaru dalla mansuubun bidalla waclaamatu nasbi alfatxatu daahiratu cala akhiri ilaa inuu ismu mufrad qaala wamaa ashbaha dalika qaala wa ama ina wa akhawaatuha inayo walaalaheed fa inahaa tansib lisma ismigay nasbisaa wa tarfacu alkhabara wahiya ina wa ana walaakina waka'na walayta walacalla tqulu إن zayda qaaimu walayta camran shaakisun wama ashbaha dalik inay walaalaheed buu soo gala iyadana intii oo kale iga qaado inayo walaalaheed xagga daatada waa ka xuruuf asmaana maaha afcaalna maaha xagga daatada waa maxay waa ka xuruuf xagga tiradana waa ka lix inay walaaleeda agga tirada waa maay agga daatada waa maxay xuruuf xagga tirada lix xagga daatada waa xuruuf afcaalna maaha subaana maaha xagga tiradana waa lix ina ana laakina kaana layta lacala ma haysaa xagga camalka xagga camalka waa cagsu kaana kaana maxay samayn jiri ismigay rafcin jira khabarkana inayo walaalaheed ismigay nasbinaya khabarkana waa rafcinaya cas ismigay maxay ku samaynayaan waa nasbigan khabarkana waa rafcinaya intaa waxa kuu raacaahi waa laba arrimood icraabku aan ku siiyo iyo macnaha ay ina macnaheeda kaana laakina macnaheeda kaana macnaheeda layta macnaheeda waayahay xagga icraabka tusaalayaashiisaan icraabaynaa ina zaydan qaa'imun وياي حق إعرابك تصالياش سان إعرابنا إن زيدا قائم إن وحضر نساء حرف توكيد حرف نصب وتوكيد بالي لا اسمه نصب نساء مكتب آه. إن حرف نصب وتوكيد بضر نساء تنصب الاسم وترفع الخبر اسم نصب سا خبر ما تنصب الاسم وترفع الخبر اسم نصب سا خبر كان ورفع سا مبني على الفتح إلا وحرف لا محل له من العرب حرف إعراب شغاكم لو أين صوما إن حرف نصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من العراب زيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد زيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة qaa'imun khabaru ina marfuucun biina wa calaamatu rafcihi adamatu aahiratu cala akhirihi liannahu ismu mafruuc walayta camran layta xarfu nasbin tamani wax layaha kutusaas lakiin tamanigaa waa gaari doonaa iida iida xarfu nasbin kaliya iida tansib ilisma wa tarfacu alkhabar mabniyun cala alfatxa laa maxala lahu min alciraab xaraf oo dhan waxaa odhanaysaa laa maxala lahu min alciraab camran ismu leyta mansuubun bileyta wacalaamatu nasbihi alfatxatu aahiratu cala akhirihi lanu ism mufrad shaakhisun khabaru leyta marfuucun bileyta wacalaamatu rafci adamatu aahiratu cala akhirihi lanu ism mufrad wamaa ashbaha dalik kuwa weegna saa u ciraab qur-aanka dhex gal ina iyo leyta iyo lacala iyo laakina iyo kaana iyo marka akhriyaysid marka icraabkana qaala وأما ama ina فإنا fa inaha inaga walaalahee tansib lisma ismigay nasbisaa watarfacu lkhabara khabarkana waa rafcisaa wahiya ina wa ana walaakina wakaana waleyta walacala taquulu waxaad odhanaysaa ina zaydan qaa'imun waleyta camran shaakhisun wamaa ashbaha dalik waaya maxaanu niri xagga daatada waa xuruuf xagga tirada waa xagga camalka ismigay nasbinaysaa khabarkana icraabkeediina waa ku siiyey macnahooda marka wa macnaa ina wa ana litawkiid inna iyo anna hadalkaa lagu adkeeya zaydun qaa'imun markaad tiraadid shaki baa geli kara amaanu taagnayn laakiin ina zaydan qaaimun haddaad zayd waa taagan yahay waa adkayn waa hadal adag inna iyo anna waa litawkiid bay walaakina lilistidraag waa hadalka dabatag hadal hore wixii laga fahmay baa looga daba tagaa se waxaa la teliy zaydun shujaac zayd waa geesi waxaa laga yaabaa hadduu wuxuu haystay wuxuu ugu qaalisanaa in laga fahmo wuxuu haystay wuxuu ugu qaalisanaayo naftaa hadduu bixinayo geesi uu yahay allele xoolahana inuu bixinayo waa laga fahmi karaa sooma geesi inuu deeqsanaya geesi inuu deeqsanaya waa laga fahmi karaa aa ka daba tagto xatee laakinahu bakayl geesi haba ahaadee laakiin waa maxay Ah, shilin bixin mayo istidraag baa layihaha hadalkaa looga daba tagaa ya wa kaannana litashbiih isu ekayn wey laba shay baa laysu ekaysiiyaa kaana zaydan asadun kaana zaydan asadun zayd libaax baaba moodaaba ma aha laakiin waa maxay waa u egyihi tashbiih walaytana litamani laytaduna waxa weeye shallay bay yiraahda waxaa la dhahaa dalabulmustaxiil waxaan dhici karin inaad baa lagu dalbadaa inaad tiraahda sida tamanibka kaasaa la yidhahda si oda weyn inuu yidhaahdo layta shabaaba caa'idun alla dhalanyaranimo ma ii soo noqoto ma soo noqonayso ma soo noqon mayso layta shabaaba caa'idun yaa labaatan igu celiya tamani baa la walacalana litaraji khayr filasho weeye taraju watawaquci sharka baqid weeye shar inaad shar inaad filashtid tarajugu waa samasaadsiga same inaad saadsatid tawaqucuna waa maxay waa shar filashada wey taraju maalan waxaa la odhanaya ninkii saaxiibka ah camar camar soo baxay baa lagu soo socdaa waan ku faraxsantaha lacalla camran qaadimun lacalla camran qaadimun waxaa dhacda camar inuu yimaadaa dhacda yaa rajaynaysaa waa ku faraxsanta waxa lagu camar gaarigii baa la gadoomay maxaa odhanaysaa lacalla camran haalikum baa odhanaysa war camar inuu halaagsamaaba dhici karta inuu dhinto ninka ele la waa halis tawaquc iyo taraji marka saasay kala yihin waa khayrkoo la fisho tawaqucna waa maxay waa maay tawaqucu lmakruuh wax la dhibsanayo in la fisho qaala wamacnaa ina wa ana litawkiidi weeye walaakinana lilistidraaki hadalka dabatag wa kaanana litashbiihi bay u sugnaatay laba shayoo lasoo ekaysiinayo weeyi walaytana litamanii bay u sugnaatay walacalla litaraji wtawaquc qaala waama danatu akhawaatuha dana iyo walaalaheed fainaha tansib ilmubtadaa mubtadaahay nasbinaysaa walkhabara calaa anahumaa mafcuulaani laha inay laba mafcuulo ay leedahay ay tahay bay ku nasbinaysa wuxuu kale daniga walaaleed iyadana intii oo kale iga qabso xagga daatada waa afcaal xagga tiradana waa toban xagga camalkana mubtadiiya khabarka labadaba way nasbinaysa laba mafcuulo ay leedahay bayna ka dhiganaysa <coughs> daniya walaalaheed maxaa nidhi xagga tirada xagga daatada waa afcaal xagga camalka mubtadiya khabarkii labadaba he maxayna ka dhiganaysaa laba mafcuul waa ilahi mafcuul awal iyo mafcuul thaani intaa ma iga hays qodobe waa la qodobeeyaay hadalka xagga afcaal daatada waa ka afcaal xagga tirada waa ka toban xagga camalkana mubtadiya khabarkii labadaba waa nasbinaysaa laba mafcuul ay leedahay qaala wama danatu akhwaatuha fainaha tansib lmubtadaa mubtadii bay nasbinaysaa walkhabara calaa anahumaa inay yihiin mafcuulaani laha wahiya danantu waxasibtu wakhiltu wazacamtu wara'aytu wacalimtu wawajadtu watakhadtu wajacaltu wasamictu maxay tahay marka danantu waan maleeyey wy waxasibtu waan maleeyey wakhiltu waan maleeyey wazacamtu waan maleeyey wara'aytu waan maleeyey waan yaqiiniyo waa humsadayna way noqon karnaa wacalimtu waan maleeyey wawajadtu waan malay ama waan ku ogaaday calimtu waan ku ogaada wajadtu waan ku ogaada watakadtu waan ka yeeshay wajacaltu waan ka yeeshay wa samictu waan maqlay meeqa weeye war waa imisa toban saddex toban maa toban danantu waxsibtu wakhirtu wazacamtu wara'aytu wacalimtu wawajadtu watakhadtu wajacaltu wasamictu damaan wey taquulu danantu zaydan munطaliqan wakhiltu camran shaakisan wamaa ashbaha dalik icraabkan marka icraabkan ku raacinayo danantu ficlun wa faacil soo maha danantu ficlun wa faacil xadulficli danan ficilku danan buu ku egi mabniyu cala sukuun laa maxala lahu min alciraab wataau damiiru mutaصil mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacil zayda mafcuul awal mafcuul awal lidanant mansuub wcalaamatu nasbiha alfatxatu alظaahiratu cala akhirihi liannahu ism mufrad munطaliqan mafcuul ثaani لظننت منصوب وعلامة نسبها الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد waa kaa rabaa intaa keliya soo xifdi bis marka hore waa xifdiya marka hore waa inaa icraabka maskaxda keliya isku hadlayn horta alfaadda waa inaa xifdidaa ku celcelisaa ku celcelisaa ku celcelisaa ilaa ay kuugu noqdaan waxaad sidii faatixadii o kale uxtusan tahay markay ka hor muuqdaan baa daldali kadhig wakhiltu camran shaakisan maxaa ohan sakhiltu ficlu wafaacil xadulficli khil mamnuuc cala sukuun laa maxala lahu min alciraaq wataau damiiru mutasilu mamnuuc cala dami fi maxali rafcin faacil camran mafcuulun awal mansuub wcalaamatu nisbi alfatxatu aldaahiratu cala akhirih laana ismufrad لأنه اسم مفرد شاخصا مفعول ثاني منصوب وعلامة النسبة لفتحة الظاهرة على آخره وما أشبه ذلك عنه قادنا باب كان قادنا محل أورنجلي باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وما يقوي عوامل شاسي صدح كان واخواتها إن واخواتها ظنت واخواتها markay galaan maxay ka qabanayaan kow bilowga hore magacyada inay ka bedelaan iyaguna ku camal falaan soo maha kaanay akhwaadkeeda u soo horreysiyey xagga daatada waa maxay waa afcaal xagga tirada saddex iyo toban xagga camalka ismigay rafcinayeen khabarkana waa nasbinaya xagga dhig waxaa ku soo xigay inna iyo walaalaheed xagga daatada waa maxay xuruuf xagga tirada lix xagga camalka ismigay nasbinayeen khabarkana waa rafcinaya waa cagsiga kaana soo ma intaa waxaa dheer inna iyo anna waa tawkiid laakinana sidraag kaanana tashbiih laytana tamani lacalana talajiya tawaqu danniga akhawaadkeeda u dhac xagga daatada waa maxay afcaal xagga tirada toban xagga camalka labadiiba way nasbinayaan maxayna ka dhiganayaan mubtadihii khabarka waa nasbinaya maxayna ka dhiganayaan laba mafcuul ay iyagu iska leeyihiin intaa ayaanu qaadanay keliya icraabka inaad soo xifdidaan oo muraajacaysaan ayaa laydinka rabaa idiin nahartay hada wallahu aclam subxaanaka allahuma تشهد أن لا إله إلا الله